isticmaalo dadku waa labo qof wuxuu isticmaalaa waxa naftiisu rabto cuntada naftiisu ay rabto dharka naftiisu rabto inuu isku dayaa guriga inuu dego naftiisu rabto gaariga naftiisu rabto waxa naftiisu rabto qofna wuxuu isticmaalaa wixii alla siiye qofka marka isticmaala naftiisu waxay rabto ceeba ma huro ceeb ma hura weeye wixii mar hadduusan wadahayn waxay tegaydaa inuu si walba ku raadiyo marka dambe uu daynto daynto daynto marka dambe daynku uu ka bato waxa weeyaan cilmi warkiis badaa uu ka haro been uu sheego siduu ku bixi lahaa xaggan keenaya hadhowan bixi doonaa marka fadeexa ma huro qofku hadduu rabitaanka naftiisa isticmaalo laakiin qofku haddii wixii alla siiye uu isticmaalo waa qof asturan waxaa alla siiye uu qorshaysana wixii alla siiye qorshaysana hadday dhar tahay hadday cunto tahay hadday guri tahay waxa alla siiye unta qorshaystuu ku noolaana marka qofkaasu waa asturmaa sida badan waana qofka daalibka noqon karaana waa qofkaas qofka waxaa la rabaa daalibka inuusan uhanqal taagin arko qof xoogaa ka guri fiican guri fiican u arkay gaari fiican dhar fiican gogol fiican hadduu is idhaa saasoo kale noqo khalaas weeye daal cilminimo ismaba hayaane dhowrsigiisiyaaba khatara markaas meel khataruu ku socda xayla dayn iyo marka dambe isku dayaa ama siduu ku heli laha waxaan laakiin waxa alla siiya hadduu ku qanco oo uu wixiisa qorshaysto intiisaas ku noolaado duu bac meel ka dhisto bacdaas ku noolaado waa ku qanacsan yahy mar hadduu qanaco haysto ku nooli raaxo iyo cizo iyo sharafuu ku nooli sharafuu ku nooli uhdigana zuhdiga halkan shiiku wuxuu ula jeedaa waracnimo sida ka muuqata hadalkiisa waracnimo ula jeedaa sababtoo ah waxa jira warac iyo zuhdi waxay yidhahdeen culummadu marka waracnimada waxaa la yidhaahdaa tarku maa yaduru fi اlaakhira qofku inuu ka tago wixii caaqiladiisa dhibaya waa idin dhigayo sharaxa sheekh maxamed bin salix alcuthaymiin tarku maa yaduru fi laakhira wax kasta oo caaqiladiisa dhibayo qofku inuu ka cararo oo ka tago waxaasu ha ahaadeen qowl ha ahaadeen ficil ha ahaadeen wax la cuno wax la kulli wixii caaqiladiisa dhibayo inuu ka tago waxaa la yidhahdaa waracnimo zuhdigana waxaa la yidhahdaa tarku maa laa yanfacu fi laakhira qofku inuu ka tago waxaan aakhira nacfi u lahayn xataa yaysan dhib lahaan haddaysaba nacfi caaqila lahayn inuu ka tago uhdiga marka sarreeya zuhdiga ayaa sarreeya iyo waracnimada laakiin halkan zahaadada waxaad mooddaa inuu ku fasiray waracnimadii waracnimadii macnaheedii uu ku fasiray oo ah wax kastoo caaqilo dhibaya qofku inuu iska ilaaliyo asaadis alqanaacatu waa qanaaca wixii alla sii qofku ku qanco iyo wasahaadatu ka zaahidid iyo ka tegid wax alla wixii aakhiradiisa wax u dhibayo qowl iyo ficil ah iyo wax kasta ilzam laasim attaxalliya ku sifoobid iyo isku qurxin bilqanaacati qanaaco ina isku qurxido labis iyo qurux ka dhigo qanaaco iyo wasahaadati uhdi zuhdi oo ah tarku haddeer uula jeedo tarku maa yadur fi alaakhira waa kana marka in tafsiirkiisa laga fahma wuxuu yidhi waxaqiiqatu zuhdi zuhdiga xaqiiqadiisu azuhdu waa ka tegid bilxaraami xaaraamta laga tago waa qofku inuu ka tago wax alla wixii xaaraama qowliya ficil walibticaadu inuu ka fogaado can ximaahu seerihiisa seerihiisa xataa inuu ka fogaado isagaa fasiray seeraha bilkafi ka joogidu uga fogaana can ilmushtabihaati waxyaalaha isku eg eg uu ka jooga xaaraanta iyada waaba ka tega si uusan marka xaaraan ugu dhowaan wixii aan xalaalnimadooda caddaynaba ka tega iyadan ah, marka ximaha ha laga fogada waa sidaas wey oo xadiikii in alxalaala bayinun ayuu milicsanay in alxalaala bayinun wa in alxaraama bayinun wa baynahumaa umuuru mushtabihaat laakiin ah, ah, arrimaha ma xaqiiq ahaanay saddex u qaybsamaan xalaal iyo xaaraan iyo karaah iyo shay oo ah mutashaabih ah oon xalaashana ka tirsanayn xaaraamtana aan ka tirsanayn ma saddexdaas u qaybsamaan maya arrimuhu xaqiiq ahaan waa labo waa xalaal iyo xaaraan bis laakiin saddex inay u qaybsamaan waa nisbi dadka gabal marka la fiiriyo oo ah dadka aan aqoonta durugsan diinta ulahayn waxaa jira waxaysan xalaalnimadoodan u caddayn xaramnimadoodan u caddayn saas darteeda maxaa daba socda laa yaclamuhuna kaiiru min annaas ah, dad badan aan ogayn haddaan dad badan ogayn dad kalaa og soo maaha culamada gal waxay hahdeen in badana og haddaan in badan ogeyn oo kaiir haddii la yidhi waxaa ka soo horjeeda kaiir ilaa lama dhihin aar haddii aar la yidhaha qaliila ka soo horjeeda ah, saasaan umalayna markuu sheekh maxamed saalix uaymiin arbaiinka harxay saasuu dhihi jiray kaiira ogu dhihi jira ma dhihi jirin qaliil Ah, ah, kaiiraaba og sababtoo ah lama dhihin mogta aar lama dhihine kuwa aan ogeyn aar lagama dhigin qaliilwaxaa laga dhiga kaiir ee kaiir muqaabil kaiir kala u ah hadii ummadda la kala baro waa kaiir iyo kaiir laakiin waaqica marka la fiiriyo qaliilay noqona inta ogu maxaa yeele culummadu ummadda marka loo fiiriyo culummada mutaqasisiinta ku ah axkaamta shareecada waa qaliil marka calaa kuli xaal xadiidku wuxuu noo caddeeyey qayba og Ah, qaybtaas marka shaygan mutashaabih adiga agtaada kaa ah, ayaga wuxuu ugu tiirsan yahay xalaal cad ama se cad marka ashyaada dadka gobol marka loo fiiriyay saddex noqonayda oo ah ahlucilmiga qaybkood laakiin cinda ahlilcilmi waa ashyaadu waa labo waa xalaal iyo xaaraam ee shay u dhexeeya ma jiro marka shayga mutashaabiha waxaad uga fogaanaydaa yaadan xaaraan ku dhicin walibticaadi ka fogaansho canximaahu xaaraamta aad ka fogaato bilkafi ka joogidaad uga fogaana seeraha canilmushtabihaati waxyaalaha iskaga kaa ekaada oo xalaalnimadooda iyo xaaraamnimadooda iskaga kaa ekaato aad ka joogto iyo wa canitadalluci midaanuna waa mid kaloo muhiim u ah ardaga wa canitadalluci hanqaltaaga ilaa maa shay laga hanqaltaagana waa inaad ka fogaato fii aydinaasi dadka gacmahooda ku sugan waxa dadku haystaan waa inaadan u hanqaltaagin waa inaadan dadka xoolahooda damaacin ah, dadka xoolahooda waa inaadan damaacin ah, izhad fii maa cinda annaasi yuxibaka annaas ah, marka sida aadan dadka waxooda waa inaadan daraacin laba shayaad marka ku dadaale xaaraamta iyo mutashaabihaadka inaad ka fogaato waxa banu aadanka gacmooda ku jirana waa inaadan damaacin ood ka fogaato dadka xoolahooda haddaad damaacido waa khasaarayda wayuharu waxaa laga soo guuriya can ilimaami shaaficiyi raximahu اllah imaamu shaafici waxaa laga soo guuriyaa low awsaa hadduu dardaarmo insaanun qof liacqali nnaasi dadka kan ugu caqli badan oo uu yidhaahdo xoolahaas markaad dhinto xoolahayga ulu saddex meelood meel ha la siiyo qofka dadka ugu caqliga badan yaa la siinaa surifa waxaa loo leexinaa ila zuhaadi dadka zaahidiinta dadka zuhaadda ha la siinaa manaaqib shaafic bayhaqi leeya juuska labaad boqol sideean iyo saddex ayuu ku sugan yahay tahdiib asmaa luqaat imaam nawowina juuska koobaad konton iyo shan dahabina lumcu ku sheegay waa kan leh xaashiyada dabcadda waxa weeyaan sharaxan marka haddii qof yidhaahdo qofka xoolahaas markaan dhinto maalkayga ulufkiis ha la siiyo qofka dadka ugu caqliga badan yaa dad ugu caqli badan qofka zaahidka sababtoo ah caqli waxaa la yidhaah waa dhibkana inaad ka fogaato wanaagga iyo dheeftana aad u dhowaato ma dhib naar iyo cadho alla ka daranaa jira mase dheef ilaahay rimadiisa iyo janno lamidahaa jirta ma jirto marka dad waxaa u caqli badan qofka cadaabka ilahay iyo cadhadiisa ka carara una carara rilada ilaahay iyo jannadiisa marka dadkao dhan ayaga u caqli badan hadalkaas hadal aad u cad weeye cuaymiin inkastoo isagu leeyahay hadalkaas laysa calaa ilaaqihi wuxuu leeyahay wasaayaadka iyo awqaafta iyo hibaadka iyo ruhuunta iyo waxyaalaha lamidkaa ah, curfiga loola laabta alcaada muxakama qaacidada aha la marsiiya dadka meesha deganoo qofku ka dhex dardaarmay curfigooda la fiirina acqalunaas hadday u yaqaaniin suhaadda waa la siina haddii ay u yaqaaniin qofka deeqsiga ee caqliga badan ee degan waxa weeyaan dadka iyo kala islaaxiyo ahlusharafkaana kaasaa la siina u leeyahayo kelmadaha qofku ay ku hadlaan curfiga loo celiya wa can muxamed ibn اlxasan ashaybaani waa ardagii abu xaniifa waa ardagii abu xaniifa muwada imaam maaligna ruwaadda warida ka mid ah wuxuu yidhi muxamed ibn اlxasan ashaybaani waxaa laga wariyey lamaa qiila lahu markii la yidhi alaa tusanifu miyaadan sanifayn kitaaban kitaab kitaabkoo fi zuhdi zuhdiga ku sugnaaday qaala wuxuu qad sanaftu waxaan sanifay kitaaban kitaab kitaabkaasoo filbuyuuci fii axkaami buyuuci ku sugnaaday waxaa la kitaab zuhdiga ka hadlaya qofku inuu aakhirada waxa weeyaan u diyaargaroobo xubu dunyaha ka tago maad saniftu markaasuu yidhi kitaab waxaan sanifay axkaamta beeca ka hadla su-aashii iyo jawaabtii waa iswaafaqsany sababtoo ah wuxuu ula jeeda isagaaba shar yacni wuxuu ula jeedaa azaahida zaahidka man yataxarasu qofka iska ilaalinaya can shubahaati waxyaalaha isku eg egoo xalaalnimadoodu xaraamnimadoodu aysan kala caddayn walmakruuhaati karaahiyaadka qofka ka fogaana fi tijaaraati ganacsiyaalka wakadalika fii saa'iri lmucaamalaati mucaamalaadka dhammaantood iyo walxirafi shaqooyin qofkiina hadduusan xalaal iyo xaaraam kale qoon ma fogaa karo xaaraan kama fogaa karo mana is-ilaali karo xaaraanna kama fogaa karo oo adduunya jacaylka iska dayna aakhiradan u diyaargaroobaya waa inuu barto w all ku aabudila waa inuu garto wuxuu alle ku caabudila saas darteeday a'immada salafka gobolkood dhihi jireen an boqoloo goor inaan xajiyo waxaan ka jecelaya hal shilinoo xaaraan ah iska daxaalan hal shilin oo shubha ku jirta inaan iska ilaaliyo oon soo gelima intaas is-ilaalintaasaan an boqoloo xaj ka jecela waana meesha maanta waxa weya dadkaad ku kala fahmi karta halkaas inta maxkamadaa fadhiisto uu laaluushka labada gacmood ku qaada bule meeqaadkeenu ah, an kuna anaga ah, han iyo toban kuna saaka lai keen midka kaa soo horjeeda ma soo kordhin mase waa kaa xukma kaa xukmiya mase waa soo kordhin war waa soo kordhina xajka marka la gaaro waa kaa horey hadda waa lacagtii laaluushka ku qaatay lacana allaahu raashiya walmurtashiya ou nabigu yidhi sala allahu ala slm naclad allah ku rido laaluush qaata ah, midka bixiyana naclad allah ku rido tiyuu ku xajina marka kaas macnaha ma fahmaayo xaj ma ku soo nasana xoogaa amnigaas aan la waardiyey inuu ka rabaa oo dalxiis u haystaa ma fahmaydi lama fahmi karo ribada labada gacmood qaara ku qaada ganacsatada labada gacmood ribada hadhow xajka waa kaaga horayna xajka waa kaaga horayna dawa dhacday ama tayadau dhimantuu keena dadku ku baabi'ina xajka waa kaaga horeeya marka qofkaas labuu midya inuu waxaanu dalxiis yihiin iyo inuusan fahmaynba si alla u caabudaba wuusan fahminba allaha laga cabsaday ma fahminba rabbi ha laga cabsaday ma fahmin saas darteeda inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa qof iiqan si looga bao ilaahay waxaa ka baqa qof iiqan si looga bao qof kale rabbi kama bao qof kale rabbi kama bao marka qofku inuu aad isku ilaaliyo ou aad u dadaalo sidaas ayaa habboon aad inuu isku maxamed ibnu waasix ayaa ninku yidhi ii dardaaran markaasuu yidhi uusiika an takuuna melikan fi dunya waalaakhira waxaan kuu dardaarmaa adduun iyo aakhiraba inaad boqor noqoto boqor adduun iyo aakhiraba markaasuu yidhi kayf saan adduun iyo aakhira boqor ku noqona markaasuu yidhi ishad fi dunya jacaylka adduunya ka tag adduun iyo aakhira casiis iyo sharafaad yeelayda markay adduunya jacaylkaa buuxsamaa dulloobayda meelaaan manaasib ahayna aad tegayda adduun iyo aakhiro inaad boqor noqoto haddaad rabto adduun iyo aakhiro boqor inaad noqoto haddaad rabto zaahid noqo saas darteed ibnu wahab wuxuu dhihi jiray imaam maaligaan maqlay isagoo leh madiine waxaan ku soo gaaray dad dad haddii la yidhaha ilaahay roob noo barya saas marka gacmaha u taagaan roobku daadanayaan soo gaaray sidaas dad macnaha zuhaad ah ilaahay u weynaa subxaanahu wa tacaala u run sheegay qulubtooda ilaahay wanaag ka arkay ayaguna wanaaggii ilaahay markuu qulubtooda ka arkay a ah ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay kuwa uu baryadooda aqbalo kuwa uu baryadooda aqbalo a ah ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala hmm. ilaahay kuwa uu baryadooda aqbalo uu ka dhigay qaala almualifu wuxuu yidhi wacalayhi asalkaas haddaan qabanno oo ah alqanaacatu wazahaada qanaaco iyo zuhdi haddaan qabanno marka kaas falyakun ardagu ha noqdo muctadilan mid dhexdhexaysta fii macaashihi noloshiisa bimaa shay uu ku noolaado laa yashiinuhu aan ceebaynayn bixayu meel uusan ceebaynayn yasuunu uu ilaalinaa nafsahu nafsadiisa iyo waman dadka yaquulu u biilo walaa yaridu mana aroorayo ma aadayo mawaaطina dilla dulliga meelihiisa iyo walhuuni ihaanada qofka hadduu is yidhaahdo adduunyao dhan ka faralaabo ee eh, hadda malag maahan qofki adduunyada u baahana ma dhici karto inuu noolaado ila qofki malag maaha hadduu iska daba dhaco is yidhahdo hebel siduu intuu gaaray adduunyo ka gaarna waa midii laga digaayey cabdudinaaru noqona waxaa la rabaa laba shay inuu aad ugu dadaalo kow inuu wixii ilaahay siiyo horta ku qanacsan yahay iskuna dayo adduunyadiisa nuuc xirfad inuu yeesho wax shaqaa oo uu isku dayo inuu banu aadanka uga deeqtoomo gacmahooda wax uu noloshiisa ku dabarto noloshiisa ku dabarto inuu isku dayo nuuc shaqaa inuu yeesho culamada muslimiintuna saasay ahaayeen zarnuuji wuxuu yidhahdaa tacliimu tacalimka dadku waagii horeeto waxay ahaayeen marka hore shaquu bara jiri shaqo yaruu soo barana oo uu ku shaqaysto oo uu ka soo raadsado noloshiisa kadibu cilmiga jilibka u laabana casrigan muxadiulcasri sheekh naasirudiin albani saacaduu samay jir saacaduu samaynaa saacaduu tagaa meeshuu tagaa saacaduu samaynaa dadka saacaduu kaa laabeen lacagtiisu uu ka soo dhacsanaa khalaas markaasuu jilibka u laabaa inuu dad waxbaray inuu waxbarto meeshaa aragta inuu ka gaaray xadiid cadowgiis iyo saaxiibkiis u markhaati kaxe saacaduu samayna markaasaana qofku casiis yeelana markaasu cizo uu qofku yeelana dadka xoolooda damaacima dad waxa ku siiyeen isma laha khalaas wuxuu idhi saasay dadku waagi hor ahaayeen zarnuuji ma damaaci jirin dadka xoolahooda caalimku markuu noqdo damaac cilmigiisu xurmo ma yeesho xaqana ma sheegi karo dadki isaga wax ka qaatay xaqa uma sheegi karo hmm. waxba uma sheegi karo mar laakiin marka noloshiisa inuu dabarow isku dayo diinkiisa u baro dadkana uu baro asagoo ilaahay diladiis maani dan kale aan ka lahayn wuxuu noqonayaa qof qawaal bilxaq xaq ad u dhihi kara ah. laa yakhaafu fi llaahi lowma talaacib saasuu noqona sidaas ayuu noqonaya eh, ibn waxaa rabaa wahb ibn munabih wahab ibnu munabbih wuxuu ku yidhi cadaa alkhuraasaani culimmadii naga horrayday cilmigooday ku deeqtoonaadeen waxayna ka deeqtoonaadeen dadka adduunyadooda ma milicsan jirin dadka xoolahooda markaasay ahludunyadu xoolahooda ku bixi jireen ah, xoolahooda ku bixi jireen wuu yidhi maanta waxay noqdeen culummadii inay ahludunyada cilmigooda la daba socdaan ah, loo qiildayo nin kastoo xoogaa haysta ama mulki haysta ama maal haysta loo qiildayo la hahdo xoogaa arrintaadu ma xaaraan maaha waa roonta waa caymataa fa asbaxa ahlulcilmi mina alyowma yabduluuna liahli dunya cilmahum raqbatan fii dunya waxay ula daba socdaan cilmigooda dadka adduunyada waxay damaacinayaan xoolahooda markay markay saas noqotay wa asbaxa ahlu dunyaa qad zahaduu fii cilmi dadka ahlu adduunyada ahana xoolahoodi cilmigoodii waa naxin ah. habad cilmiga ka qaadan maayeen ale annagayba noo baahan yihin ah. markay arkeen waxay samaynayeen xumaantooda marka waa in qofka uu isku dayo inuu nolosha dhexdhexaad ka dhigto oo uu wax naftiisa uu ku daberana shaqaysto diinka ilaahayna barto sidaasa cilmigana barashadiisa ugu roon waracnimadiisa iyo dhowrsanaantiisa camalfalkiisana taasa ugu kaalmaynayda uusan adduunyadana ka daba dhicin uusanna dadka banu aadamka uusan u baahan ee uu isku dayo inuu isagu nafsadiisa uu isdabero sida ugu fiican axsanka waa sidaas sidaas weeye dadka ugu fiican wacaleyhi asalkaas haddaan qabanno falyakun ha noqdo ardagay muctadilan mid dhexdhexaysa fii macaashi noloshiisa bimaa shayna ku dhexdhexaysa laa yashinu aan ceebaynayn bixayu meel yasuunu uu ilaalina nafsahu nafsadiisa inuu ilaaliyo waman dadna waa inuu ilaaliyo yacuulu bila hadduuba dad mas-uul ka yo biilayana dadkaasna waa inuu ilaaliyo oo haddee qofkii adiga biilka kugu lahaa inaad noloshiisa dayacdo lama ogolo oo diinka waxay ka mid tahay waajibaadkiisay ka mid tahay jannada ilaahayna lagu in dadka biilkooda ilaahay adiga ku saaray aad ilaalido waajibaadka diiniga ay ka midta oo inaadan dayicin oo nabiga sal اlahu alay sl hdi saxi muslimka ku sugan lafdigiisana abu dawuud uu wariyey kafaa bilmar'i iman an yudayica man yaquud qofka dembi waxaa ugu filan iyo ismi inuu dayaco dadku biilaayo uu yih nabiga sal اlahu alay slm haddii dad biil kugu leeyihiin waa inaad ogaataa waajibaadka inay ka mid tahay ood ilaahay adoo ku caabuda ilaalidaa dadkaas xaqooda walaa yaridu waa aroorin mawaadina dilla dulliga meelihiisa oo usan madaxda shaxaadin oo usan ganacsatada shaxaadin oo dadka xoola haysta usan shaxaadin meelaha dulliga naftiisa waa inuusan tegayn oo uu ka ilaashadaa walaa yaridu waa inuusan aroorin mawaadina dillati wاlhuun waqad kaana shaykhuna wuxuu ahaa maxamed alamiin mxamed amin ashinqiid almutawafaa fii sabcata cashar toddobiyo tobankii bishii labiyo tobnaad kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijiriyada uu dhintay maxamed amiin shinqiidi waa saaxib adwaa lbayaan kitaabka cajaa'ibta leh adwaa lbayaan iyo kutub kaleba wuu leeyahay raximahu اllaahu tacaala shiikaas wuxuu ahaa mutaqalilan mid yaraysta min addunya adduunyada waa shiiqii bakar abu zayd toban sano uu laasimay bakar shiikan waa shiikh uaymiin oo uaymiin uu yidhi markii aan wuxuu yidhi marka hore cabdiraxmaan naasiru sicdiya shiikh u ahaa uaymiin markii macadkii cilmiga ayaa ugu horreeyey riyaad laga furayaan soo aadayu markaan soo fadhiistay xalaqadii anoo fadhiya aan nin reer baadiyaho cagajeexjeexanoo korkiisa markaad fiirido aad mooddo reer baadiye dharkiisa aan noo soo galayu markaasaan idiu yidhi cuquubada ilaahay kugu ciqaabay waxaa ka mida ah markaad ka soo tagtay sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi oo aad tidhi macadkaana wax ka soo barana in reerbaadiyaasu ku soo hor istaago oo ku diinan kuu aqraa markaasuu qunuxiisii wax yar ka soo daadiyey macnaha wixii qalbigiisa ku jiro cilmiya uu in yar ka sheeg darsigaasoo dhan waa istaaga fiirada aan fiiraha ninkaas wax afkiisa ka baxa wax afkiisa ka baxa duu yidhi xadiid korkuu ka aqraa hadduu yidhah adab korkuu ka akraa hadduu yidhah sarfi korkuu ka akraa hadduu yidhah naxwo korkuu ka akraa hadduu yidhah fiqi korkuu ka akraa ayu wuxuu doono korkuu ka sii dayna saas aan u fiiraahdo darsigii saas ugu seegayo maalinka darsi ma qaadan ajaa'ib marka wuxuu cajiib u ah waa shiikiisii marka cuthaymiin raximah اllahu tacaala shiikaasuu kaana wuxuu ahaa wa kaana shaykhuna shaykhuna isimkii ah mutaqalina waa khabarkii kaana wa kaana shaykhunaa sheekeeni maxamedulamiinu shanqiidu wuxuu ahaa mutaqalilan mid yaraysta min addunya adduunyada raximah اllahu tacaala waqad shaafaani afkiisa wuxuu iiga sheegay laa yacrifu waqad shaahadtuhu saas wey waqad shaahadtuhu waan arkay shiiqa laa yacrifu xaal uusan garanayn fiaati اlcumla lacagta nuucyadeeda lacagta alwaraqiyati ee warqadaha loo nisbeeyey waqad shaafaani wuxuu afkiisa iiga sheegay biqowlu inuu yidhi laqad ji'tu waan ka imid min bilaadi shinqiid magaalooyinka murutaniya shinqiidku murutaaniyay ka mid tahay murutaniya magaalooyinka shinqiidaan ka imid min albilaadi magaalooyinkaan ka imid shinqiid waa walxaal ayaan imid macila jirkayga kansun kayd u ahaaday kaydkaasoo qalla uu yar yahay an yuujada in laga helo cinda axadin qof agtiisa walla kaydaan watay kayd qof haysta uu yar yahay anaa wata aan shinqiidka imid markaan xaramaynka imaanayo muxuu ahaa aldolar ah mise dahab maya wa huwa alqanaac waa qanaac maradan jeexjeexan uu ku maradaanu ku qanacsan yahay hadduu saac hal xabo rooti helo uu ku qanacsan yahay waa farxacsan yahay kama maqna wax ah, nimco ilaahay inuu siiyey weyn oon dad lahoos inuu dareema wahuwa kaydku alqanaacatu ayuu ahaa culummadu markay kelmadahaasoo kale sheegayaan oy ka warramayaan xaqiiqadooda ma ahan inay waxa weeye naftoodu la fiican tahay ee waxay u sheegayaan in dadku ku nacfiyo oo dadku ku daydaan wanaaggan wanaaggan hadduu qarsado asaga kaliyu anfaca laakiin nimcadan alla siiye hadduu sheego dadka uga dayana markaasay dadku salaf iyo khalafa sidaasayna u sheegi jireen waxyaalaha waaweynoo ilaahay u furo saasay u sheegi jireen ayagoo isle waxaan alla ku siiyey dadku ha kula dareenin si ay kaaga daydaan oo dadka anfac sidaas sidaas ayuu ahaa wuxuu yidhi walow aragtu haddaan doono uu yidhi shinqiidii almanaasiba jagooyinka jago inaan raadsado mufti iyo wasiir arrimadiineed iyo qaadi iyo haddaan dooni lahaa inaan jaga raadsado la caraftu dariiqa ilayha waddada loo maro waa gara lahaay waddada loo maro waa gara lahaa walaakinii laa uiru dunya adduunyo ka doorama maa cala waxaan dareemayaa jagooyinku inay aakhira iseejinayaan taasaan dareemaya marka adduunyo inaan qaato oon aakhiro ka tago maya ma yeelayo walaa abdulu lcilma cilmigana u bixi maa linayli اlma'aaribi dano inaan gaaro danaha addunyawiyata addunya loo nisbeeyey cilmigayga ah, ma u bixinayo inaan dan adduun gaaro walaa abdulu lcilma cilmigana u bixi maa linayli اlma'aaribi danaha inaan gaaro danaha addunyawiyata adduunya loo nisbeeyey faraximahu اllahu tacaala raxmatan waasica aamiin ilahay ha u naxariisto imaam cajaa'ib leh ayuu ahaa ay yidhahdeen culummadii aragtay wakti ahaan marka la fiiriyo waa khalaf laakiin hadyigiisa iyo cilmigiisa salafuu ahaa waxaa kugu soo dhacaya markaad aragto xasanulbasri iyo a'immadii la nooleed xasanulbasri wuxuu yidhi waxaan soo gaaray dad kooxo ka mid ah ayaan la saaxiibay shay adduunyada ka mida ah markay helaan kuma farxi jirin wax adduunyada ka mida ah markay helaan kuma farxi jirin hadday shay adduunyada ka mida ah waayaanna kama nixi jirin adduunyadu carada aad ku istaagaydaan waa kala liidata dhaqaalaha adduun carada dadku ku istaago way kala liidata mid ka mida wuxuu noolaa jiray isagoo weligiis mara uu leeyahay inta la laalaabo aan la xarayn macnaha midda uu duubsay mara ahayn maba leh culummadan wax ka baranay saas ahayn hal maruu leeyahay weligiis layskuma laalaabin maxayle mara kale maba leh midkuu huwan yahay maaha culummadan annagu wax ka baranay kuwaasay ahaayeen mara uu leeyahay weligiis lama laalaabin weligiisna eerkiisa war cunto iisoo sameeya ma dhihin weligiisna dhulka gogol iskama xijin weligiis ma helin gogol uu iska xijiyo dhulka culummadaasaan arki jirnin anagu oon la noolayno wax ka baran waa saxaabadii qaar ka mida iyo taabiciyaalkii w isagu waa taabici waa taabici asagu wuxuuhi waxaan soo gaaray kuwa kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku dhaqma habeenku markuu mugdi noqdana istaaga ee wejiyadooda goglada iyadoo ilintu daadaydo oo dhafuradooda ay ku daadayd oo rabbigood la koodayeen kuwaasaan soo gaaray waxaan soo gaaray dad markay sunnada nabiga ku dhaqmaan farxa shukrigeedana daa'ima ilaahayna weydiista ilahay inuu ka aqbalo hadday qalad ka dhacana murugooda ilaahayna ka barya inuu u dhaafo sidaasay ahaayeenuu yidhi sidaas nuucaas weligood kama suno noloshooda ahayd ma usbuuc iyo maalin iyo bil ramadaan ma sidaasay ahaayeen hadalkaas imaam axmeda zuhdiga ku qoraa hazaalina xyaaga ayuu ku sheegay asaabic ibirta sagaalay ibirta toddobayda ataxalli waa ku sifoobid birawnaqi اlcilmi cilmiga quruxdiisa lagu sifoobo cilmiga quruxdiisa in lagu sifoobo wey asaabic ataxalli ku sifoobid wey birawnaqi lcilmi cilmiga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa lagu sifoobo ilzam laazim ataxalliya isku qurxin birawnaqi lcilmi cilmiga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa laysku qurxiyo xusni samti hay-ada wanaagsan labiskaaga iyo qaabkaaga waa inuu qaab daalibcilmi ogyi ciyaal suuq aan laguu malayn iyo ciyaal qof daalib haddaad tahay huugaagaya labiskaagu waa inuu qaab daalibcilmiga u egi ah, qaab daalibcilmiga waa inuu kaa muuqda hay-adaada waa inay ka muuqataa xusni samti hay wanaag hay-adu waa qaabka walhadyi saalix iyo dariiqa wanaagsan waa dariiqada aad ku socoto ilahay ku caabudaydo oo maxay tahay min dawaami sakiina xasiloonida inaad laasimto qof mar kasta degan inaad noqoto fudayd waa musiiba iska ilaalido min dawaami sakiina xasiloodida daa'imideeda walwaqaari deganaashada qof degan qof degan walkhushuuci rogashada ilaahay loo hogto laysku duleeyo watawaaduci dhul isdhigid oo xaqa dhulka laysku dhigo khalqiga iyo xaqa midna aan layskala weynaan waluzuumi almaxaja waddada inaad laasimto almaxaja waa wadada waa wasatu dariiq wey wadada dhexbartankeeda wadada xaqaa inaad laasimto waluzuumi اlmaxaja wadada inaad laasimto bicimaarati الظaahiri wاlbaaطini daahirka iyo baaطinka camiridiisana aad ku laasimto daahirkaaga waa inaad ku camirto in diinku kaa muuqdo korkaaga ka muuqdo qalbigaaga iyo qalbigaagana waa inaad ku camirto alla kacabsi iyo khushuuc iyo ikhlaas oo inaad ku camirto diinka adoo ah. korkaaga bele ka muuqdaa tira qalbigaa qaydi buuxiye waa been qalbiga waxaa ku jira unbaa xibnaha ka muuqda sidoodaba ah. ilaa munaafiq laba bogleeyana maahani munaafiqa qalbigiisa waa iskhilaafaan iyo korkiisa laakiin dadka kale qofka qalbi fiicanna wanaaga ka muuqda qofka qalbiga xunna xumaana ka muuqda munaafiqa hadde asagu qayraawo wey ah, laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa waa laba bogleey marka waa inaad qalbigaaga iyo daahirkaada camirto watakalii iyo ka marnaansho can nawaaqidihaa aadaabtaas waxyaalaha buriya aad ka marnaato ood iska marnaysiido oo aad ka fogaato macnaha watakalii ismarnaysiin ood iska marnaysiido can nawaaqidihaa aadaabtaas waxyaalaha buriya wa can ibni siriin waxaa laga wariy qaala inuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen waa taabici saxaabadiiuu soo gaaray iyo a'immadii taabiciyaalka kaanuu waxay ahaayeen salafkii yatacalamuuna kuwa barta alhadya dariiqada wanaagsan kamaa yatacalamuuna siday u bartaan alcilm siday cilmiga sunnada iyo kitaabka u baranayaan dhaqanka wanaagsan saasay u bara jireen dhaqanka wanaagsan saasay u bara jireen ibraahim النakhaci wuxuu yidhi kaanuu idaa atawu rajula liya'khuduu canhu markay u yimaadaan qof ay rabaan inay diin ka bartaan markay u yimaadaan nadaruu ilaa hadyihi wa samtihi bal hay-adiisa iyo qaabkiisa iyo dariiqadiisay fiiri jireen dhaqankiisa ee iska fariiso hadduu qayliyaaya ma ahayn dhaqankiisay fiiri jireen intaysan xaraf ka qaadan wa salaatii cibaadadiisiiyo salaaddiisana waa fiiri jireen uma akhaduu canhu kadibay ka qaadan jireen midkaas ay u bogaan ee qof walba wax kama qaadan jire Ah. sida waxa wya maxamed ibn siriin lafkiis uu yidhi ina hada alcilma diin cilmigu waa diin fanduruu caman ta'khuduuna diinakum war ka fiirsada qofka diintiina ka qaadayna ah. xaafid bin cabdilbari tamhiidka ku sheega juska koobaad afartan iyo toddobo marka nuucaasay ahaayeen cabdiraxmaan ibnu yasiid wuxuu yidhi xudayfan u tagin waa taabici markaasaan idhi noo sheeg qofka nabiga ugu dhow sala allahu calay wasalam hay-adiisa qaabkiisa dariiqadiisa noo sheeg aan cilmiga ka qaadana waxay iska iirahayaan iiriya ah, qofkan dhaqankiisay fiirahayaan intaan cilmi laga qaadan horta asagu ma hayaa dariiq markaasuu wuxuu ku yidhi maa axadun aqraba samtan wahadyan wadallan bilnabiyi sala allahu calayh wasalam min ibni ummi cabdin qof ma ahan mid uga dhow hay-ada dariiqada iyo shakliga nebi moxamed sala allahu calay wasalam ibnu ummi cabdi waa cabdulahi bn mascuud qof uga dhow ma jiro khalaas asagay aadeen ku yaacay ah. marka qofka diinta aad ka qaada waa inaad iska fiirdo ah. qofka diinta ka qaadane waa inaad aad uga fiirsato qof oo qalbigaaga kii fasaadila haddaad ag fadhiisato adigana waxa weeyaan qalbigaagii ayaad wasaq u dhigata ah. majaraaf socdoo wasaqu ka socotaad qalbigaaga udhigata qalbigaagaa madoobaanaya qalbigaaga ayaa madoobaanaya wa can ibni siriin qaala kaanuu waxay ahaayeen salafku yatacalamuuna kuwa barta alhadya dariiqada qofka kamaa yatacalamuuna alcilma siday cilmiga u baranayaan siday cilmiga u baranayaan ay akhlaaqda wanaagsan u bara jireen abubakar almuawici wuxuu yidhi axmed ibnu xambal aan waxaan u tegaayuu yidhi laba-iyo toban sano isagoo musnadka u akhrina carruurtiisa laba-iyo laba-iyo tobankaas sano hal xadiid ka qoro maynu laakiin dhaqankiisa fiiraan oon ka daranayo dhaqankaanu leeya ka baro dhaqankaanu leeya ka baro laba-iyo tobankaas sano hal xadiis kama qoranayo dhaqankiisa wanaagsana baranayo cibaadadiisa hadalkiisa mucaamaladiisa qaabkiisa intaasaan baraayo laba iyo toban sano ka marka waa hoogu meeshuu ka jira waa halkaa in waxa weeyaan dhaqankii qofka uusan u aaba yeelin xarfa iska laqbaysto waa meesha hoogu ka jiro wاlqur'aanu xujatun laka aw calayka diintu xujay kugu noqe ama xujay kuu noqeen haddaysan dhaqan ahayn diinta waa ku khasaartay aad barata mar haddaysan dhaqan kuu ahayn waad ku khasaartay waxba maadan faa'iida qof waxa weyan asagu gubto qalbigu madoobaaday alfaadda ka soo baxaydaan waxba kuu tarima inay kusii fasaadeen bal ay u badanta inay aad kuusii gubto oy kusii fasaadeen iyo shaafici dhihi jiray qof walbow ka digtoonow ahlucilmiga oo cilmiga bartay oo aan akhlaaqda lahayn saasuu leeya daiir ahlucilmi ma rabtaa qalbigaagu inuu nuuro kuwa culummada ka midka oo cilmiga yaqaan lagama hadlaya jaahil laakiin aan akhlaaqda lahayn ka fogow saasuu leeya aan akhlaaqda lahayn ka fogow an rajaa bni xaywa annahu qaal wuxuu ku yidhi lirajulin hadda aan akhlaaqda lahayn waa qof diin xuma ka muuqato xanta iyo beenta cibaada xumada maahan qof dabeecad kulul qof dabeecad kulul oo dabeecad kaas waa darsigii horaan ku soo qaadan diinkii isagoo ku dhaqmaan laakiin waa dabeecad kuliyo waa xanaaqa dulbada kaas darsigii horaan kuso qaadan kaas dabeecad kuleelkiisu hadduu diinka ku seejiyo waa doqonnimada waa nacasnimada taas markaa isku qaldi labada dersi iskaga kaa qaldan wa can rajaa ibni xaywa annahu qaala lirajulin ninuu ku yidhi xadiina noo sheeke oo waxa weya wax noo soo naqli ama xadii ama aahaar nooga waran culummadii waxaad ka soo gaartay iyo ama xadii ama aar ama qiso wanaagsan noo sheeg walaa tuxadinaa waxba ha nooga warinin can mutamaawitin midka meydka iska dhigdhiga of khushuuca rasmiga waa qalbiga mid oo meyd meyd iska dhigaayo oo isdilaayo waxba ha nooga sheegin ha hal waxba ha nooga warin qofka sida dabiiciga ilahay u abuura laskaga socdaa qalbigaaga wey khushuuca aadaabta iyo akhlaaqda waase wax waalan oo takara dhabaayana layskama dhigo wax maydmaydana layskama dhigo si dabiiciho ah caadi ilahay kuu abuuray tartiib iskaga socdo akhlaaqin haddee nabiga sal lahu ala slm markuu socon waxaad mooda inuu ka hoobanayo meel oo dalcad camal ka soo deganayo macnaha si xayihu u socona si xayihu nololoo caadi u socona dunta laakiin qalka maroojiyo oo waxa weye mayd iska dhigo xabad nooga sheegi leey xadiiskiisa kaas xadiis ka qaadan walaa dacaanin midka duridda badanna waxba ha nooga sheegi asagana diin ka qaadan mid aan wax ka badbaadaa la arag fulana dajaal fulan shaydaan kaas annagaa naqaan ah, hebelka wara kaas ana shaydaan wey kaas anaa naqaan hebelka waran mubtadix kaas ma moodid in malaaig wax ka qoraydaba ah, malaa'igu inay wax ka qoraydo waxaad mooddaa in la yidhi adiga fasaxaad mukalafna mat ah, taas hal xaba ah ha nooga sheeg ah, qofku markuu hadla waa inuu cabsi ku hadla kelmaddan ilahay hortiisaa lagu goynaahe maxaad uga jawaaba waa inuu marka hor is yidhaahdo kelmaddii ku hadlin leh oo waxa weyaan mubtadic la hubo oo xaqiiqa oo kadibid astaahira kadib ma gara laakiin haddii un kaliya qofkii adigaba un aadan ku farxad gelin oo dhan aad tira baldaaqadda ka saar un ardada nabcaysiiyo dadku saaxada ka buri hadde marka adiga naftaada umbaad inaad soo saartaad u shaqaynayda ilaahay weyna caabudi mayd marka isqaadqaad naftaada wey marka wuxuu leey labadaas waxbaa nooga wari labadaas qalbigay kaa fasaadinaya xabaa qiima male qiima male rawaahumaa labada aar waa aarkii moxamed ibnu siriin iyo aarkii rajaa ibni xaywa labadaas aar wey rawaahumaa labada aar waxaa wariyey alkhaiib fi aljaamic liakhlaaqi raawi waadaabi saamic aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic khaiib ayaa ku wariyey wa qaala wuxuu uhi yejibu waxaa waajib ku ah wa qaala khaiibaa leh markuu wariyey uu khadiib hadalkii tacliiq saaran wa qaala khadiib wuxuu yidhi yejibu waxaa ku waajiba calaa aalib alxadiid qofka xadiidka dalbaya waana qof kastoo cilmiga dalbaye an yatajannaba inuu ka fogaado allaciba cayaarta walcabasa cayaarta oo isku macni qof darsi dhegaysanaya oo iska takala dhabanaya waxaa iska sheekaysa cidiyaha qodaaya ha xuu meesha la fadhiya marka darsiga qofku waa inuu diyaarsan yahay oo qalbigiisa iyo qaalabkiisa u keenaa oo isku dayaa xaraf yuu ku seegi laakiin meeshuu fadhiyaa waa iska takara dhabanaa mado iska xorxorana waxa weeyaan qalbigiisa meesha mukushaa joogtaba kaas waa atar hmm, kaas khatar waa bal cuaymiin wuxuu leeyahay waa shayga ugu wanaagsan oo aadaabta dalcilmiga laga sheegay marka waa inu aad iskaga ilaaliya yejibu waxaa ku waajiba calaa aalib اlxadiiث an yatajanaba inuu ka fogaado allaciba cayaarta wاlcabafa cayaarta wtabadula iyo xishood la'aanta tabadulka waxaa la yidhaahdaa qofku inuusan iska ilaalin afxumada wixii carabkii soo qabtaba u iskaga hadlo waxyaala oo laga xishoodaa jira qofku waa inuu isilaaliya xishood darada wey marka tabadulku tabadulku waa inuusan qofku ka taxarusayn oo iska ilaalayn waxyaalaha Ah, waxishoo daru marka wtabadula waa inuu ka tago ka fogaado afxishoo darada filmajaalisi fadhiyaalka dhexdooda waa inuu uga fogaado bisukfi waxyaalaha hooseeya uu ku hadlo usan iska ilaalayn bisukfi waxyaalaha hooseeya waxwey si xishoo daraa ugu hadlo waxyaalaha hooseeya hadallada liita iyo wey hadallada liita wadaxiki wadixki wadaxki ah, intuba ku bannaan daxiki daxki dixki qosolka iyo walqahqahati waxa weyan gahgahda weyn oo qosolka weyn oo dhawaaqale weyn marka qosolka waa laba qaybood marka hore horta waa dhoolcaddayn ama musaabid iyo gahgahda midka ah qosolka sidiisa qofku midkaa dhawaaqaya waa inuu aad iskaga yareeyo waa inuu aad iskaga yareeyo ma fiicna kaas waa inuu aad u yaraysto culamada muslimiintuna saasay ahaayeen xadiiska imaamu axmed culamo badanuna ay qawiyeeyeenna nabigana wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa tukfir idixka qosolka ha badinin fa ina karata dixki tumiitu اlqalba qosolka badan qalbigu dila xadiiskaasna sheekh naasir u saxiixiyey shucayb arnaa-ud wuxuu leeyahay xadiiثun jayid uu leeyahy marka qosolka gahgahda ardaga iyo qof kastoo muslim waa inu iska ilaaliyo qalbigu madoobeeya qalbigu dila qalbigu dila laa tukir الdixka faina kasrata الdixki tumiitu اlqalba waxaa soo haray qosolka oo dhoolcadaynta culammada muslimiintuna nuucaasay ahaayeen nuucaasn qosolka badbadan way iska ilaali jireen maxamed ibnu nucmaan ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi weligay ma aanan arag qof ka cibaado badan yaxya ibnu xamaad waxaana u malayna inuusan weligiis qoslin inuusan qoslin xaafid dahabiya marka tacliiqiya hadalkaas fiiriya wuxuu yidhi addixku alyasiiru qosolka yar watabasumu iyo dhoolcadaynta afdalu ayagaa ka fiican marna ma qoslin in la yidhaah wacadamu dalika min mashaayikh اlcilmi calaa qismayn culummada marka aan qosol marna lagu arag labaa lagu xambaaraa labay u qaybsamaan axadumaa yakuunu faadila qof waa qof aad u fadli leh wuxuu uga tegey edeb wa khawfan min allah wa xusnan calaa nafsihi naftiisaa murugo ku hayda cadaab ilahay say uga badbaadi leh cabsidaasaa ka qaalib noqotay saasuu qosolka uga tegey waana ku ammaanaya midkaasu nuuca labaad kuma ammaanna waa kibir iyo istusus iyo sawirnimo iyo nacasnimo wuxuu uga tegey qosolka marka midka oo gahgaada qofku waa inuu aad iskaga yareeya xadiidka nabigaana ku filan sala allahu calay wasalam waxaa soo haray qosolka dhoolacaddaynta waa inuu badiyaa qofku qof weji furfuran oo dhoolacaddayn badan waa inuu ayadana xaadiis badana tusayda waxaa ka mida nabiga sal اllahu calayh wasalam inuu yidhi tabasumuka fii wejhi akiika sadaqa dhoolla caddayntaada aad qofka walaalkaa wejigiisa dhoolla caddaydo waa sadaqo waa sadaqo bukhaari muslimna waxaa ku sugan nabigu sal اllahu calay wasalam isagoo tilmaamaya jariir jariira tilmaamaya nabiga maa ra'aanii rasuulu llaahi sal اllahu alay waslm ilaa tabasama weligay rasuulku ima arag weyn illaa waa ii dhoolla cadday jir waa ii dhoolla cadday jir waa ii dhoolla cadday jir nabigu wuxuu ihi sal اlahu alيه waslam lan tascau naasa biamwaalikum falyasaxum minkum basdu lweji dadka xoolihiina lama kala gaartaan laakiin weji furfuran la kala gaara marka weji furfurnaanta iyo dhoolla caddaynta waa inuu qofku badsadaa qosolka gahgahdaana waa inuu qofku yareeyaa oo aad u yareeyaa waa inuu yareeyaa nuucaasay marka kale yihiin iyo wa kasrati tanaaduri naadir sheegidda in la badiyo wa karati tanaaduri naadir sheegidda in la badiyo naadir wax oo aan la yaab le uu hadba maalin walba sheega xataa dadku inay beenaale kuu mareeyaan dhici karto hadday xataa waxaas wada jiraan maxay naadirka sheegiddooda lama badiyo wax un naadira oo la yaab leh maalin walba inaad la soo taaganta ood ka sheekaynayso ayadana waa la iska yareeya iyo iyo waidmaan اlmusaaxi kaftanka oo la daaimo qofku inuu ka fogaada kaftanka oo la daaimo kaftanka oo la daa'imo waa inuu qofku ka fogaadaa iyo wاlghaari badsasho minhu kaftanka la badsado fainamaa wax kale maahan yustajaazu waxaa la banneeyaa min almusaaxi kaftanka yasiruhu midkiisa yarkaa fainamaa yustajaasu waxaa la banneeya min almusaaxi kaftanka bami aynu kugu jirta biyasiirihim ah, dabcaddayda kuma jirto badaas laakiin dabcadda oo waxa weeyaan muasasaday ku taalla ayadaana ugu saxsan fainamaa wax kalema yustajaasu waxaa la banneeyaa min almusaaxi kaftanka biyasiiri kiisa yar wa naadiri kiisa naadirkaahoo marmar ah kaftan marmar ah wa ariifi kiisa xikmadda leh Ah. kiisa xikmadda leh waladii kiiyaa la banneeyaa laa yukhriju aan qofka ku kaftamay qofka kaftamay aan ka saarayn can xaddi iladabi edabta xadkeeda qofka kaftankaas lagu arko edab darro waa inaan laga dareemin oon lalahayn waa qof akhlaaq xun oo edab daran wa dariiqat alcilmi waddada cilmigana ah, aan ka saarayn oo qofka kaftamay dariiqadii cilmiga aan ka saarayn dariiqadii wanaagsaneed iyo edabtii aan ka saaray fa amaa muttasiru midka xidhiirka wa faaxishu midkiisa fooshaxun kaftanka wa sakhiifu midka hooseeya hadallada laga xishooda ah iyo wamaa awqara wixii huriya ama shida minhu kaftanka xaalu ka mid yahay asuduura laabaha kana ugu khatarsan subxaan allah kan waa wax colaad dhaliyo ama shaksiyey hadal taabanayo wey ama qabiilu taabana ama koox kalu taabana kaasaad ku kaftane dadaadna wax cad ka sheegay marka kanaa musiibo ah marka cuqdad iyo colaadooda qalinaaba kan waa inaad aad uga fogaataa marka kaas waa xaaraan qacan ma banaan hmm, waxyaalaha in aduu waa ku kaftame laakiin qofay taabane ama qabiilu taabana waa arrin khatar ah iyo wamaa awqara waxa huriyoo shida minhu kaftanka xaaluu ka mid yahay asuduura laabaha wajalada soo jiida ashara baraayo cuqdad cadaawad fainahu kaasu madmuumun waa mid la ceebeeyey madmuum wey wa karatu lmusaaxi kaftan badnaanta wa dixki wa karatu dixki qosol badnaanta yadacu waa ridaa min alqadri qofka qiimihiisu ka rida qiimihiisa hoos uga rida qof iska qosol badan ah. wa yuziilu lmuru'ata sharaftana waa suuliya sharaftano waxa weeyaan aad u sharaf lituu noqdaa qofkaas xukamada gobola waxay dhihi jireen man kaura musaaxuhu zaalad haybatu qofka kaftankiisu bato haybadiisu waa suushaa waman kaura khilaafuhu daabat hiibatuhu qofka qofka khilaafkiisu bato qof walba waa khilaafa xantiisaa dadka u macaanaata maaha sharcigay ku bannaanta man kaura musaaxu qofka kaftankiisu bato zaalad haybatu haybadiisu waa suushaa lagama hibaysto waxoo iska hadlaayu noqona ataa hadalkiisa markuu hadla badana lama dhegaysto ah, wax iska tanag un iska garaacayo wey ata xikmad ka sugi mayd ah. man kaura musaaxu zaalad haybatu waman kaura khilaafu qofka khilaaf ka badan qof walba inuu khilaafu rabo ah. qaacido shaydaana jirtoo la ydhahdo khaalif tucraf adugu khilaaf culummada ha lagu bartee dadka khilaaf aad soo caanbaxdide aad soo caanbaxdide Ah, waa everwa qofka nuucaasa waman kaura khilaafu daabat iibatu xantiisaa macaanaata macnaha loolama jeedo harciga harciga haddee dadka waxa weeyaan fisqiga la jahra oo laga iyo dadka ahlulbidaca cadcadaho bidcadooda aslada dadku ma oga ma ayaga laftooda iskama xama kartid ku macaansi ahlulbidca laftirkooda adugu ku macaanso looma xaman karo waa xaaraan qadca laakiin haddaad isleeda bidcadooda dadku ma oga ood uga digaydo markaasay bannaanta laakiin qofkii uun ku khilaafaba iska xama maaha laakiin waa arin waaqica haddii qofka khilaafkiisu bato imisa wax ka sheegayda wa la tiri kara ma wa la tiri kara maa wax la tiri kara maa marka kaftanka nabigeenna suuban sala allahu alay slm waa kaftami jiray laakiin muxuu ku kaftami jiray kaftan rudha been waa xaaraan inaad ku kaftanto ma banaano mana badi jirina marmaru ah hada run uuna ku kaftama beentu kaftan iyo dhab labadaba waa xaaraan marna kuma bannaano waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya hadalkii khadiibka halkaasu ku dhammaaday intahaa hadalkii khadiibka waa dhammaaday waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya min shayin shay curifa bihi waa lagu gartaa haddii qofku wax badiyo waxaasaa calaamad u noqona waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya min shayin shay shay ayuu badiyey curifa bi shaygaasaa lagu gartaa waa qosol badan waa kii qosolka badnaa laleeyahy waa kafta badan waa kii jaajaalihii alaleey odagii kii jaajaalaha ahaa oo iska iska untuura jiray qofka waa lagu garana calaamaday u noqona lagu yaqaan oo layskugu tilmaamo hadhow waa musiiba marka dii lagu yidhaha jaajaalihii kii oo iska un waxa way iska tuura jiray oo aan u fiirsan jirin hadalka oo iska kaftanka badnaayo dii la idhaahdo waa musiibo marka waa musiibo fatajanab ka fogow haatii ka midaas oo dhacdhaca ah, ka fogow dhacdhacaas kaftanka badan qosolka badan waxyaalaha xataa markaad kaftamayd inay ama been kaa noqoto amase wax qof dhiba ay noqoto oo dulmiya ka fogow fatajanab ka fogow haatii ka saqadaad dhacdhacyaalkaas fii mujaalasatika la fadhiisashadaada aad dadka la fadhiisaydo wa muxaadaatika la sheekaysigaaga aad dadka la sheekaysana aad la sheekaysanayso fatajanab ka fogow haatii ka saqadaad dhacdhacyaalkaas fii mujaalasatika la fadhiisashadaada aad dadka la fadhiisanaydo wa muxaadaatika la sheekaysigaaga aad dadka la sheekaysanaydo wa bacdu man dad gobolkood jaahila dad jahli ku sigo gobol ka mida wa bacdu man dad gobolkood yajhalu jaahilkaa ah. yadunnu wuxuu u malaynaa anna tabasuda waasacsasho fii haadaa kaftanka la waasacsado oo la iska badiyo aryaxiyatun dabeecad wanaag inay tahay aryaxiyatun dabeecad wanaag inay tahay aryaxiyada waxaa la idhahdaa alwaasic alkhuluq qofka dabeecadda badan oo dulqaadka badan dada waxay moodaan qofku inuu iska kaftamo maanta la yidhahdo war waa qof dabeecad badanoo weligiis isagoo xanaaqsan arki mid waa un iska kaftamaya ammaanay moodin maya maya ma aha aryaxiyatun alwaasic اlkhuluq wey almunbasidu ila اlmacruuf wa can اlaxnaf ibni qays qaala axnaf ibnu qays wuxuu yidhi jannibuu ka fogeeya majaalisanaa fadhiyaalkayaga dikran nisaa'i dumarka sheekadooda dumarka la sheegidooda iyo wadacan cuntada la sheegidooda dadka daalib cilmiga markay meel iskugu yimaadaan ma ahan inuu naago laga sheekaysto iyo cunto meeshaasaan tagno halkaasaan cunnayo markaasaan halkaas mid kale ka helno halkaas ka sii baxno waxay faa'iido leeda ama dumar dumarkana waaba khatarba subxaana allah intaasaan la sheekaysto saasay tiriyo dambe iiga baxdo kadib aan iska tiito mid kalaan hadhow isla qabanay acuud billah waana nasiib darro haddee aad u faaftay oo duruuqda suufiyada ardadooda arrintaas aada ugu faaftay oo qisaaba jiri jirtay oo la sheegi jiray oo nina ganacsadaha amase nin xoogahan tiilaa ah, xoogaa allabarya uu dhigtay intuu kariyey macnahaas intuu kariyey dad ha loo soo yeeriyo ninuu inta dirayuu yidhi orod iigu soo yeer xerta xerta waxaa la dhi waa dadka daalib cilmiga oo cilmiga u go'a waa dee aad ay noloshuna u adkeed oo dadkaas noloshoodu wa adkeed moogta soomaalidu ma yaqaaniin haddee waqaf dulaabcilmi wa lagu waqfado maba yaqaaniinba cid dari yeesha ma jirin waa un iskala rafa jireen cilmigooda marka ninkiia wuxuu yidhi loo soo diri yidhi hadde saan ku oqoona dulaab cilmigii masaajidkii waa la wada joogaahe saan ku oqoonaya adigu dhegaysu markay sheekaysaan kuwa naaga ka sheekaysaan daaruta ii soo waday waa kuwaas inaa lilaahi baliiri calaamada calaamad uga dhigay waa wax duliye waana jirta balaayadaasi oo waxaa jiri jiray guur xumo laydhaa qudbasida oo ebir ah eh, oo aad u liito waxa weye mudcada un raafidada u eg oo xaaraan ah oo sharcigu ogolayn oo waxa weeyaan ninkan daalicilmiga hooyo weynoo adugu lixyan jiru meela ka raadsana hoose iskugu dhigayaan mid kaleo dugsi meelaha ku haya ku xira ah, dhowr habeen hooyaa markii lagu ogaado ka tega waxa weeyaan waxaasay waxaw ay wadi jireen mid aabaa ka sheekeeyo uu yidhi midaan hoos gabar yaraan hoos u dhammaysano wadaad meesha dugsi dhigayaan u geeyo habeenkii qolkii ku jirnaa wuuu hooyadeed iyo wiil la dhashay aan noo soo gargaraa marka waana na diay markaasaan idhi albaabka celi ayaysan noo soo gelin albaabkii marka waa ka furi diidno waa jabinayaan waa gurigoodii fiiri hooyadaa guriga iska leh gabadhu qolay ka joogtaa markaasaan wuuu isla celayna albaabka aniga ayado ayagina xaraati waa jebinay bal fiir waaas ilahan kuurash waaas miya guura waa bilie auudu bilah waa bili gabdha islaam la biliqaysana albaabkiis w habeenka inta dhibtoon saanu celayn o celayn o celayn o celayn hooyadii iyo hal wiil wey iyaguna kuwaana waa labo waa labiya labo markay daaleena jebi waayeen wuxuu yidhi naga seexdeen aan ka soo booday derbi inta albaabkiis ka furay marka waaas guur waaas waxaas iyo waxa la midkaa weeye waxyaalaha keenaya ka sheekaynta guurarka xunkaaho khudbasiradaah qurunkaaho xaaraantaa ah, waxaas weeye waxaa keenaya marka maantana waxaasay ka sheekaynayaanoo khudbasiro iyo guur iyo sheekadaasi waxaas marka fadhiyada dulaab cilmiga wax looga sheekay maaha akhlaaq xumo waa akhlaaq xumo axnaf ah, ibnu qays wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jannibuu ka fogeeya majaalisana nisaa dumarka sheekadooda iyo wadacaami cuntada sheegidooda inii aniga abqadu rajula inii aniga abqadu rajula ninka waa u caroodaa huu yidhi ninkaasoo yakuunu noqda wasaafan mid tilmaamid badan lifarji farjigiisa iyo wabadni calooshiisa waxaasaan cunay waxaasaan sameeyey meeshaasaan ka guursaday maantoodhan sheekadaas un layska wadaa oo guur maba ahayn waxaanu iyowaxa qudbasiradu waa wax nuuc kala ahay kaaru ku dhacday waxaas marka aadaan u necbayu dadka ka sheekeeya wa fii kitaabilmuxadai kii lala hadli jiray kitaabkiisa waxaa ku sugan almulhami ee wanaagga lagu ilhaami jiray waa cumar ibnu khadaab kitaabkii uu qoray kitaabkii uu qoray abi muusa alashcari u qoray kitaabkaas waxaa ku sugan wa fii kitaabi lmuxadai kii lala hadli jiray kii lala hadli jiray oo waxa weeyaan qalbigiisa wanaagga lagu ilhaami jiro ilaahay qalbigiisa wanaagga ku tuuri nabiga yidhi sal اlahu alيه waslm in yakun fiikum muxadauuna fa cumaru hadday inku jiraan dad la ilhaamiyo oo wanaagga qalbigooda lagu tuuro waa cumar bukhaari muslimaa wariye in yakun fiikum muxadauuna fa cumar sharxan way kugu yaalla marka wa fii kitaabi اmuxadai kii lala hadli jiray kitaabkiisa waxaa ku sugan almulhami wanaagga lagu ilhaami jiray amiir اlmuminiin ah muminiinta amiirkoodii cumar ibnu khadaab ah radia allaahu canhu filqadaa'i xukunkana uu ka qoray waman tasayana qofka isku qurxiya bimaa laysa fiihi waxaan ku sugnayn shaanahu llaahu alla ceebeeye waxaan qofku aan ku sugnayn sifo uusan lahayn hadduu sheegto ilaahay baa fadeexeeya sharax fiican ayuu sharxa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu leeyahay arrintan waa xaqiiq allaahu abar allahu abar waa xaqiiqu arrinka qofka dhallinyarada daalib cilmiga waa istaaga laba buurooduu isku garaaca wey mar kastoo mas'ala u timaado cilmiya gacmuu laaba waa masaladaydii uu leeyahay waa masaladaydii gacmuu u laabana wey shan mara can akmaami markaasu ana saaxibuhaa masaladaydii ah haadaa xalaalu wa haadaa xaraamu wa haadaa waajibu wa haadaa fardu cayn wahaadaa yushtaradu kada wa kada uu leeyahay taasu xalaal aha taas waa xaaraam taas waa waajib taas waa farudcayn haa masaladaas intaasoo shardiya loo shardi jiray an masaladaas shuruud ma leh inta istaagu saas wuxuu yidhi mana hayo waa daalim yaro miskiina marka dambe wuxuu yidhi suu marna u kala saaraya marna u ijmaalinaya arday u imaanaa yar oo iska wax weyn aan oqoon laakiin qadarkiisana yaqaano waxbartoodna soo cilmi aan bawsi ahayne dhabaho culummo ka soo qaatay wata arday cilmi aan bawsi ahayn wata ee cilmi uu culummo ka soo naqliyey wataa u imaanayo markaasuu leeya masale hebla iiga iiga waran markaasaa ilaahay fadeexeeyo fadeexadiisu markaasay soo baxdaa sooma jeedid marka waa arrin khatar ah waman tasayana qofka isku qurxiya bimaa shay laysa fiihi aan ku sugnayn shaanahu lahu allah ceebeeyo wandur waxaad fiiridaa sharxahu xadiidka sharxiisa libni اlqayim xaal u sugnaaday raximah اllah iclaamu muwaqiciinka kitaabka ah oo dhan kitaabkaasuu ku sharxaal ibn اlqayim marka sharx aad u weynoo haddee waxa weeyaan istitraad badan iyo masaa'il badan iyo uu ku sheegayo wallah subxana wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed